بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم قال الناظم رحمه الله باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك سد الإشكال فهي ثلاث ما لهن الرابع ماض وفعل الأمر والمضارع وكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون وإن تلاه آلف واللام فاكسر وقل ليقم الغلام wain amarta min saca wamin hada faasqid ilxarfa alakhiira abada taqulu ya zaydu kdu fi ywmi laxad wasca ila alkhayraati luqiita rashad wahakada qawluka firmi marama faxdu cla dalika fima istabhama wlamru min khafa khafi lciqaaba wmin ajaada aajid ljawaaba wain yakun amruka lilmu'anasi faqul lahaa khaafi rijaala alcabasi waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxat licraab marka waxaynu soo qaadanay qaybaha uu leeyahay ismigu marka wuxuu ku guda sheekhu wuxuu inoo soo sheegay yaa saa'ilii can alkalaami almuntadim xaddan wa nawcan wa ilaa kam yanqasim soo ma yaa saa'ilii can alkalaami almuntadim xaddan tii waa inoo soo sheegay wa nawcanna waa inoo sheegay waa ilaa kam yanqasimu buu ku guda jiray marka wuxuu noo soo sheegay ismiga qaybaha uu leeyahay halkana wuxuu ka gudagelayaa afcaashu qaybaha ay leedahay haadaa kani baabu qismati lafcaali afcaasha qaybaheega baabkii lagaga warramayey weeyi wuxuu yidhi sheekhu wain aradta qismata alafcaali liyanjali canka sada alishkaali fahiya halaaثun maa lahuna raabicu maadin wa ficlu اlamri wاlmudaaricu wain aradta haddii aad doonto qismat alafcaali ay aqsaama alafcaali afcaasha qaybaheeda haddii aad doonto liyanjeliya inuu faydmo sada alishkaali ay sada'u lishkaali madmadowga mirirhkiisu canka ay can qalbika qalbigaaga xaggiisa inuu ka faydmo fahya qaybaha afcaashu halaaثun saddex weeyi maa lahunna ay mastaqara lahunna halaatadaa uma aanu sugnaanin raabicun mid afreeya maadin maadi weeyi maadin maadi ayaa minhaa halaaada ka mid a maadin ay axaduhaa halaaada midkood maadin maadi weeyi wa ficlu ficlulamri ficil amar weeyi wlmudaaricu ay walficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaaric ahaa sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi afcaasha qaybaheega markaa jinsulficli ayaa uu ka warramaya waayo afraadda ficilka kama warramayo waa ay fara badan tahay iyadu markaa ficilka qaybihiisa haddii aad doontid buu yidhi sad ishkaal si uu kaaga faydmo yacni ishkaalka iyo dheehgalka miidkiisa iyo daxalkiisu han kuu sheegay waa saddex buu ku yidhi sheekhu markaa saddex weeyi buu ku yidhi mid afraadna male in ay saddex tahayna waxaa u daliila alistiqraa' waatatabuc marka hadalka carbeed la dabagalay yacni waxaa la ogaaday inay saddexdaasi ku kooban tahay qaybta afcaashu waa mid labaade yacni wakhtiga ficilkuu dhacayaana waa saddexdaa midun ima mutaqadimun calaa zaman alikhbaar wakhtiga la warramaayo inuu ka horeeyo iyo inuu muqaarin yahay oo uu la xidhiidhsan yahay iyo inuu ka dambeeyo waa saddexdaa mid uun haddii uu ka horeeyo waa maadi haddii uu la xidhiidhsan yahayna waa xaal haddii uu ka dambeeyana istiqbaal buu noqonaya marka waa saddexdaa weeyi waana calaa ra'yi madhab albasriyiin nimanka basriyiinta madhabkooga ayaa sidaasi ah nimanka kuufiyiinta la ydhaahdaa iyagu waxa ay leeyihiin waa laba keliya waa ficilka maadi iyo ficilka mudaaric ficilka amar muqtadicun min alficli اlmudaarici agtooda markaa sheekhu waxa uu maray ra'yigaasi basriyiinta ayaa u maray wain aradta intaasi waa shardiyo weeye qismat alafcaali waa mafcuulkii arad liyanjeliya markaad markaad nadmiga qaasi liyanjeli buu noqonaya laakiin laqmada waa liyanjeliya limaada laamta ayaa laamu tacliil ama laamu kaya an mudmare jawaasna lagu nisbiyo horeyn usoo qaadana qawaacidka sada lishkaali sadau lishkaal waa faacilkii liyanjeliya canka jaar iyo majruurkaasina yanjeliyaa lagu tacalujinaya jawaabu shardigii wuxuu dhacayaa jumladaasi ismiyadaa ayaa jawaabu shardigiiya fahya halaathon halkaasuu jawaab shardiga dhacaya fahdaa markaa in lala xidhiiriyaa waa waajib mawaadicdii ay waajibka ahayd weeye hadda ishkaal lagugu soo arooriye ah damiirka hiyo iyo waa mubtade halaaثuna waa khabar mubtadaha iyo khabarkana mutaabaqa ayaa dhexdooda shardi ahayd soo ma maxaa laga jawaabaya marka maxaa halaaatun loo odhan waayo kutubta horan kuso qaadanay maxaa lagaga jawaabaya macduudka la tirinayaaye waa muana macduudka muanaa idan ismulcadadkii oo halaaa ah maxaa laga dhigay dee mudakar baa laga dhigay ilaa alaaa ilaa tia intii udhexaysa wana ka warraman maxayna ku socon jirtay calaa khilaafi alqiyaas sooma saasay ku socon jirtay marka iska ilaali alaaatun ha raadinin maa lahunna jumladaasi waxaynu ka xaalaynanaa maa lahunna raabicu alaaadaynu ka xaalaynana de alaadaasi ayaynu ka xaalaynana marka lahunna waa khabar soo taqadumay raabicuna waa waa ismigiyo ta'ahuray maadaasi haddaynu waxa weeyaan tacmal camal laysa tii shaqaynaysa wey maadin waxaynu ka bedelaynaa alaaada waana bedel mufasalin min mujmalin weeyi raabit maxaa loo keeni waaya haddii la idhaahdana dee ajzaadi mubdelu minhu waa meesha lagu wada sheegayba ah, waa listifaa cadadki waa meesha lagu wada oofsado lagu wada sheegay uma baahna markaa wax raabit ah maadina asalkiisa hore maadiyun buu ahaa iska ilaaliya markaad icraabaysin waa sidaa ila halaathun way rafcisan tahay soo ma maadina iyadna way rafcisan tahay laakin istudkilat idamatu cala alyaa damadii ayaa loo cuslaystay ya kadibna damadii waa la xadfay waxaa kulmay laba iltiqaa saakin baa kulmay ya oo reeban iyo tawiintii kadibna maxaa la sameeyey waxaa la gooyey maxay dee yadii baa laska gooyey waayo wixii tusinaya ayaa meesha iyada yaalla maadin baa la idhi marka waxaa kale oo bannaan maadintaa icraab ahaan inaynu mubtade ka dhigno khabarkiina aynu usoo qadarno oomina aynu nidhaahno waxaana u cunansiinaya macradu tafsiil waxaa kale oo bannaan inaynu khabar ka dhigno mubtadiina uu ka go-an yahay aynu nidhaahno axaduha wa ficlu lamri walmudaaricuna waa ku cadfan yahay keliya labadan beed wuxuu kaga waramay aqsaamta ay afcaashu leedahay in ay saddex tahay waa ficil maadi iyo ficil amar iyo ficil mudaaric maadiga tacriifkiisa waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa xadain wa zamanin madaa wanqada intaasa tariifkiisa la horena waynu u sheegnay maa dalla calaa xadain waa waxa kutusiya xadai iyo dhacdo aye madaa wanqada tegay oo dhammaatay de wax dhammaaday oo go amarkana waxaa la dhahdaa maa dalla calaa alabi xadain mustaqbalin baa la dhahdaa isagana horaynu usoo sheegnay de sooma maxaa la jiray maa dalla calaa xadain yaxtamilu alxaala wlstiqbaala marka wax laabani kuma jirto laqmadun eega marka in aradta haddii aad doontid adigu qismat alafcaali ay aqsaama alafcaali afcaasha qaybaheeda haddii aad doontid liyanjeliye inuu faydmo darteed sada alishkaali ay sadau lishkaali madmadowga mirirhkiisu inuu faydmo canka ay can qalbika qalbigaagana uu ka faydmo hee fahya aqsaamta afcaashu halaatun saddex weeyi alaaadaasoo maa lahunna ay mastaqarra lahunna alaaada aanu u sugnaanin raabicun afreeye maadin ficil maadi weeye wa ficlulamri ficil amar weeyi wlmudaaricu ay wlficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa wax aday kuma jiray la tahay waan iska kookoobanaa insha allah fakulu maa yasluxu fiihi amsi fainahu maadin bigayri labsin sheekhu wuxuu yidhi fakulu maa shay dhammaantii maagaasoo yaslux uu suuban amsi amsi ay suuban fiihi ay macahu maaga la jirkiisa ay suuban fainahu maagaasi maadin maadi weeyi fa inahu maagaasi maadin maadi weeyi maadigaasoo kaa'inun ahaaday bigayri labsin labsi iyo dhehgal la'aantii sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo soo sheegay aqsaamta uu ficilku ka kooban yahay kadib waxa uu gudagelayaa qayb kasta oo aqsaamta ficilka ka mid ihi waxa kuwa kale lagaga soocayo wuxuu usoo horraysiiyey maadigii waayo isaga ayaa u asalade isaga ayaa asal ah sida aawadeed buu usoo horraysiiyey muttafaqun calaa binaa'ihi binihiisana isaga waa laysku waafaqsan yahay sida aawadeed buu usoo horraysiiyey marka sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu tilmaamay oo uu leeyahay lafdi kasta oo ku tusinaya xadath iyo zaman tegey una suubada amsi inay dabadii timaado waa ficil maadi buu ku leeyay macnaha beydku waa inta waa ficil maadi hase yeeshee horay u soo qaadanay calaamada isaga u gaarkii in ay ahayd wuxuu yidhi aw laxiqathu taau man yuxadiu taa mutaxarika soo oo taa faacil inoogu tilmaamay iyo taa ataniir labada calaamo ayaa u gaar ahaa soo halkan laakiin wuxuuna yidhi amsi buu yidhi sheekh waxaa ka fiicnaan lahayd kuwa hore inuu ku daayo sababta oo ah amsidan sheekhu uu raaciyey maanic ma oo min dukhuuli hayrihi kama reebayso oo kama mancinayso waayo amsi waxay geli kartaa ficil mudaaric oo lam lagu anfiyey lam yaqum zaydun amsi baad odhan karta marka maanic ma aha ma aha oo maxduudkan la xadaynaya ee ficilka maadiya afraaddiisii oo dhan ma wada keeni karto oo afcaasha jaamidka ee ficilka maadi sida casa iyo layse amsi ma gasho marka waxa ficnaaned kuwa hore ee uu ku soo tilmaamay sida taaul faacil iyo taau taniif inuu ku daayo ayaa ficnaan lahayd wuxuu yidhi sheekhu fakullu ma hadda waad fahamtee meel intaa intaa sooma baytka keliya muxuu ka warramay ficilka maadi calaamo lagu garanayo oo ah kelmadda amsi amsina marka waa faacil wey waa faacilki yasbixu wey waxaana fiicnaan lahayd baynn kuwa hore uu kusoo tilmaamay calaamaadka gaarka gaarkaa ah inuu ku daayo sababta oo ah amsi waa licadami itiraatiha maca almaadi sababta oo ah maanic ma aha oo kayrkeed inuu soo galo uma diidayso oo ficilkii mudaaric bayba geli kartaa jaamicna ma aho maxduudkan la xadaynayo afraaddiisii oo dhan ma wada kulmin karto oo afcaasha jaamidka ee ficilka maadi sida asa iyo layse iyo ma gelayso waa mid labaada xitaa ficil maadi oo inta shardiyada ala ah geliya xitaa geli mayso in qaama zaydun qama camrun geli mayso iyada lafteeda marka maadaama oo sidaasi ay tahay waxa fiicnaan lahayd kuwa hore uu gaarka ah ee uu ku tilmaamay inuu ku daayo sheekhu fa kullu ma kulludaasi waa iska mubtade maadaana kira mawsuufaad ka dhigi kartaa mawsuulana waad ka dhigi kartaa haddii aad ka dhigti eh, eh, nakiro mawsuufa jumlada yasluxu waxaad ka dhigaysaa sifaad ka dhigi haddii aad ka dhigtid mawsuulana jumlada waxaad ka dhigaysaa silaad ka dhigi eh, fiihi damiirka ku jilaana dee caaidkii buu noqonaya khabarkiina wuxuu dhacayaa fainahu buu dhacaya iska ilaali fainahu jumladaa dambe ayaa khabarkii noqonaysa fainahu maadin jumladaasaa khabarkii fakullu noqonaysa waan faana ila tahay maadinna waa khabarkii inada weeyaan bikayri lafsin jaariya majruurkaasina waxaynu ka sifaynanaa maadintaasaynu ka sifaynana ila waa shibhuljumle wuxuu yidhi fakullu maa shay dhammaantii maagaasoo yasluxu suuban amsi amsi ay suuban fiihi maaga dhexdiisa fa innahu maagaasi maadin maadi weeyi maadigaasoo kaa'inun ahaaday sababtaan usoo rafcinaya usoo qadaraya waa maxay dee maadin hore inugu tacliiliya sooma ila waa ismigii inne fa innahu maadin waa khabarkii inamaa ujeeda cafwan damiirkee damiirkaa ku jira ayada ismigeediiya oo sida bigayri labsin fa innahu maagaasi maadin maadi weeyi maadigaasoo kaainun ahaaday bigayri labsin labsi iyo ishkaal iyo dhehgal hayrkii ku sugan ahaaday haddaynu maada mawsuulo ka dhignana jumladunbaa sila noqon fa kullu maa ay fa kullu ladii kii dhammaantii yasluxu usuuban amsi amsi usuuban fiihi ladiga dhexdiisa fa innahu maagaasi maadin maadi weeyi maadigaasoo kaainun ahaaday bigayri labsin dhehgal la'aan halkaasina sheekh wuxuu kaga warramay ficilka maadi calaamadii u gaarka ahayd ayaa halkaasina uu ku sheegay oo ah kelmadda amsi amsina de waxa la dha waa ism lilyawmi aladii qabla yawmika aladii anta fiihi horaynu qaadan wuxuu yidhi sheekhu wa xukmuhu fatxu lakhiiri minhu ka qowlihim saara wabaana canhu naadinku halkan wuxuu ku ishaarayaa ficilka maadi xukunka uu leeyahay maadaama uu inoo soo tilmaamay yani waxa weyan aqsaamta iyo afcaasha iyo calaamadaha lagu kala garanayo ficilka maadi calaamadiisii ah xukunkiisii buu doonaya sheekhu raxima allahu tacaala inuu raaciyo wuxuu yidhi wa xukmuhu ay wa xukmu lmaadi ficilka maadi xukunkiisu fatxu lakhiiri ay fatxu lxarfi xarafka in la fadxiyo weeyi xarafka alakhiiri dambe xarafka alakhiiri ugu dambeeya in la fadxiyo weeyi xarafkaasoo alkaa-ini ahaaday minhu ay min almaadi maadiga ka mid ahaaday wadalika tusaale ka qawlihim ay ka qawlilcarabi carabta qowlkooda weeye ay yidhaahdeen saara zaydun zayd baa socday wa baana waa fogaaday ay huwa zayd canhu ay can camrin camar buu ka fogaaday halka sheekhu raxima llahu tacala waxuu ku tilmaamay xukunka uu leeyahay ficilka maadi wuxuuna maray dee sidii saaxib alajrumiya ba inoo soo tilmaamay soo ma falmaadi maftuuxu lakhiiri abadan bin irso halkaasu kusoo sheegay laakiin markaynu halkaa marani dawanagii tafsiil gelinayna sida fiican waxaynu nidhi ficilka maadi wuxuu leeyahay saddex xaaladood taaratan yubna cala alfatx wa taaratan yubna cala aldam wa taaratan yubna cala asukuun soo saddexdaa xaale ma jirin madhabka kale insha alla dib baan u digan doonaa ee ah ayaa lagu binaynaya taaratan yubna cala alfatxi mar fatxa lagu binaya mataa waa marka aakhirkiisa ayna waxba la xidhiidhin ama aw itasalat bihi taa u ama alif uthnain akhirkiisa haddii ayna waxba la xidhiidhin ficilka maadi waa lagu bineeya fatxa lagu bineeya waa saare iyo baana taawtaanid xitaa haddii ay la xidhiidho xukunku saasun bu ahanaya ka bedeli mayso waba darabat soomad waa taawtaanid waxba kamay bedelin alifutnayn laftihi haddii uu la xidhiidho isna waxba ka bedeli maayo maxaa la odhanaya un daraba baa la odhanaya daraba markaa iska ilaali ficilka maadi in la bineeyaa waa muttafaq waa isku waafaqsan yahay lakin culimadu waxay isku hayaan maxaa lagu binaynaya maxaa lagu binaynaya marka maxaynu nidhi saddex xaaladood buu leeyahay inu nidhi taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yubna cala asukuuni wa taaratan yubna cala adam saddexdaa xaalaynu qaybnay mataa yubna cala alfatx xillimaa fatxa lagu bineeyaa marka uu yahay sida tusaalaha sheekh haddaynu ku soconno idaa kaana saxiixa alaakhiri walam yatasil bihi shay waa marka uu saxiixulaakhir yahay waxna ayna la xidhiidhin laakiin cadamutisaalkan si aynu sheegnay inu nihi waxba ayna la xidhiidhin ishkaal kuma keenaysa haddii ay la xidhiidho taawtaniid waayo waxba ka bedeli mayso alif isnain haddii ay la xidhiidhana waxba keeni mayso oo wax isbedela iyaduna kuma keenayso masla fahni halkaasi waa hal xaalo xaaladda labaad sheekhu maguu sheeginba iyo xaaladda saddexaad xaaladda keligiisoo ku gaabsada isagu wuxuu leeyahy gebigiisa faxun baa lagu binaynaya xaaladda labaad waxay noqonaysaa dam lagu binaya mataa ida tasalat bihi waaw aljamaca daraba darabu baad odhanaysaa saddexaadna maxay ahayd mataa yubna cala sukuun mataa waa waa marka lala xidhiidhiyo ta almutaxarika iyo nuunu niswa iyo na adaalatu cala alfaacil na adaalatu cala alfaacil in lagu qaydaa waa iska qusuur wey naay faacil bay noqon kartaa yani kaana ismi kuwas unoqon kartaa ismi unoqon kartaa lakin waa iska min baab ataqrib waa soo dhaweyn weeyaan haddaynu sii bastinana waxaynu odhanayna waa marka ay la xidhiidhaan imise shay baynu odhan jirnay damair rafca almutaxarika oo ay ka soo baxayaan sideed qaybood kolka sukuun lagu banaynayo darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna lixdaas maxay ka soo baxeen ta almutaxarika nuunu iswa darabna na adaalatu cala alfaacil darabna mina sideedayn sideedda hadday sideeddaas la xidhiidhaana maxaa la samaynaya sukuun baa lagu beenaya marka ficilkii maadimuna iska basiid noon waa iska bashiisa wa aday kuma jiro wa xukmuhu waa iska mubtade fatxul akhiirina de waa khabarkii wey fatxudaas khabarkiia fatxu mudaaf akhiirina waa iska mudaaf ilayhi minhu jaariya majruurkaas sooma aragtiin jaariya majruurkaasi waxaa lagu tacalujinayaa waxuu sifo u yahay akhiirkaasi ayuu sifo u noqonaya marka alkainu minhu jaariya majruurku afar jeer baa mutacalaqooga waajibulxadaf waan jira sooma ya laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi soo saa ma marka waa meelihii waajibulxadafka wahaa weeye ka qawlihim wadalika tusaale ka qawlihim ka qawlihim tan lafteedu mutacaliqa waa waajibulxadaf khabar buu ku tacaluqaya odhaahda ay yidhaahdeen saara wabaana canhu waa iska maquulu saara waa socday wey macneeegu wabanina macaani badan bay ku timaada waxa kamid a ah ku timaada bimacnaa dahara inta badan saasay ku timaada baana iminka lakin bimacnaa bacda buu ka wadaa baana tucaadu faqalbi ywma matbulu mutayamun iraha lam yufda makbulu waxaynu ku arki doonaa insha alla adabka marka wuxuu yidhi wa xukmuhu ay wa xukmulmaadi maadiga xukunkiisu fatxul ay fatxulxarfi xarafka in fatxiyo weeyi xarafka alakhiiri ugu dambeeya xarafka alkaa inuu ahaaday eh, xarafka alkaa inay ahaaday minhu ay min almaadi maadiga ka ahaaday wadalika tusaale ka qawlihim ee ka qawli lcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen weeyi saara zayd ayaa socday saara zaydun zayd ayaa socday wa baana waa fogaaday ay huwa zayd canhu ay can camrin camar buu ka fogaaday ama saara waa socday zaydun zayd ayaa socday can ilmakaani makaankii u taagnaa xaggiisa ayaa uu ka socday wa baana ay wabacuda wabacuda waa fogaaday ka dhigan tahay ay huwa zayd canhu ay can wlmru mabniyu cala sukuni mihaaluhu xdar safqat almaqbuni sheekhu raxima llahu tacaala marka uu ka farxashay ee uu dhameeyey ficilka maadi waxa uu gudagelayaa ficilkii amar xukunkiisi isagana inuu inoo tilmaamo wuxuu yidhi wlmru mabniyu cala sukuni mihaaluhu xdar safqat almaqbuni amarkiina sukuun baa lagu bineeyaa buu ku yidhi amarkiina he sukuun baa lagu bineeyaa buu ku yidhi sheekhu isaga saddex xaaladood bisma maraya soo saame taaratan yubna cala sukuun wa taaratan yubna calaa xadfi xarfi lcilla wa taaratan yubna calaa xadfi nuun maan ku laba celiyey taaratan yubna cala sukuun wa taaratan yubna calaa xadfi xarfi lcilla wa taaratan yubna calaa xadfi nuun sax ma saddexdaa xaalo isna laha mataa yubna cala sukuun xilli maa sukuun lagu binaynayaa ya afar xaalo miya maxay ahayn ya haye haye calaa xadfi xarf alcila saxiix markaa afar xaalo lahaa miya ah, taaratan yubna cala asukuun wa taaratan yubna calaa xadfi xarf alcila wa taaratan yubna calaa xadfi annuun wa taaratan yubna cala alfatxi binu yidhi ardagaas sooma waa sax eh, mataa yubna cala sukuun xillimaa sukuun lagu binaynaya idaa kaana saxiixa alaakhiri walam yatasil biaakhirihi shay soo saama mana saxayn markaa lagu binanaya sukuun baa lagu binanaya waa sida tusaale ixdar ka waran dee waa saxiixul aakhir raadu xarfu cidlo maa sheekh waa mid labaada aakhirkiisa ma waxbaa la xidhiidhay maya maxaan samaynaynaa sukuun baan ku binaynana ya sukuun baynu he ku binaynana kolkaa sukuunka lagu binaya waxaa kaloo lamid aha ficilka ficilkan hadduu la xidhiidho haddee la xidhiidho nuunu niswa ka warrama maxaa lagu binaynayey sukun baa isaga laftiisa lagu binaynaya de idribna baad odhanaysa sukun baa lagu binaynaya xaaladaasi waa xaalada sukuunka lagu bineeyo waa marka uu saxiixul aakhirka yahay iyo marka nuuniswo lala xidhiidhiyo xaaladda labaad waa marka lagu binaynayo xadfu xarfucilla waa mata waa xilima waa marka uu yahay muctalulaakhir de xarfucillihii un baa la goynaya xarfucillaha wax xarakada ka horeeyana waa la baaqi yeelaya si xarakadaasi ay u tusiso maxduufka meesha ka go-an ma oo hadduu wow yahay dee damadiiba baaqi noqonayna tusin haddii ay waxa maqani alif tahayna fadxadiiba baaqi noqonayna tusin haddii waxa maqani ayay tahayna kasradiiba baaqi noqonayna tusin mataa yubnaa calaa xadfi annuun waa sida amhilatu oo kale ya haddii lala xidhiidhiyo yaa umaanata almukhaaaba ama lala xidhiidhiyo alifu inain ama lala xidhiidhiyo wow aljamaaca mayna iska basidayn marka fadxa lagu binanayana waa marka lala xidhiidhiyo nuunu tawkiid saamayaan jiri idribanna oo kale marka afartaas isna yeelanaya markaa sukuunkiibu ka horreeya u fiirso wuxuu yidhi walamru amarkii mabniyun mid la binaynayo weeyi cala sukuuni reebniin mid lagu binaynaayo weeye mihaaluhu ay mihaalu lmri lmabniyi cala sukuun buu macnuu dhacaya mihaaluhu ay mihaalu lmri amarka tusaalihi amarka almabniyi cala sukuuni sukuunka lagu bineeyey ixdar safqat almaqbuuni weeyi iyadoo saa wada socota xikaay ahaan ayay unoqonaysaa khabar ile miaal baan mubtada ka dhignay miaalkuna waa juz-iyun yudkaru liidaaxi lqaacida bay noqonaysaa ixdar ka digtoonow safqat almaqbuuni ka la kadiyey iibkiisa ka digtoonow marka eeg ixdar u fiirso waa ficil amar mabniyun cala sukuun limaada dee waa saxiixu laakhir alifitnina lama xidhiidhin yaaulmaanata mukhaadabana lama xidhiidhin waawljamaacana lama xidhiidhin muctalulaakhirna ma aha soo ma sukuun baan iskaga binaynana marka halkaa wuxuu kaga warramay waa hal xaalo oo ah markii lagu binaynayo sukuunka qaacid ahaanna waxaynu jirnay ficilka mudaaric waxa lagu jasminayo unba ficilka mudaaric wixii lagu jasmin jiray ayaa isagana lagu binaynaya walamru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mudaaricuh ayan man yafhamu ficilka amar waxaa lagu binaynaya mudaarica wixii lagu jasmin jiray mudaarica haddii lagu jasmiyo sukuun isna maxaynu ku binaynanaa sukun baan ku binaynana haddaba ficilka mudaaric lagu jasmiyo xadfu xarficilla maxaynu ku binaynaynaa xadfu xarficilla haddaba ficilka mudaaric lagu jasmiyo xadfu nuun maxaynu ku binaynaynaa ficilkii amar ya xadfu nuun baan ku binaynana mayna intaa baansha wax adag kuma jiro walamru waa iska mubtade mabniyuna waa iska khabar cala sukuni jaariya majruurka mabniyun baynu ku tacalujinayna laa budda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi mabniyun waa ismi mafcuul weeyi asluhu mabnuyun buu ahaa sarfigaynu ku arki doonaa insha allah waxaa lamida mardiyun iyo makniyun iyo waa lamid qaacida ku dhacday qaacida waynu dhiganay mabnuyun ida ijtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduma bisukuun qulibat ilwaawu yaaan waudqimat ilyaau fi lya mabniyun ma intaas waa iska basi kitaabka awalkiisaan ku qaadanay marka eg cala sukuni jaariya majruurka mabniyun ku tacaluji mihaaluhu waa iska mubtade ixdar safkat almaqbuni jumladaasi ayaa noqonaysa maxay khabarki waa khabar maxkiya aya noqonaya waayo laftigiisaan u jeednaaye macnaha uma jeedno waayahay wuxuu yidhi walamru amarkii mabniyun mid la binaynayo weeyi cala sukuni sukuun dushii mid lagu binaynaayo weeyi mihaaluhu ay mihaalulamri amarka tusaalihii ixdar ka digtoono oo ka foojigno weeyi safkat almaqbuni kala dagay ee la kediyey iibkiisa waay halkaa wuxuu kaga warramay hal xaalo oo ficilka amar uu leeyahay oo waa markii sukuunka lagu binaynayey waa marka uu saxiixul aakhirka yahay naadimku halkan haddana waxa uu ku sheegayaa ficilka amar haddii ficilka amare sukuunka lagu bineeyey haddii aakhirkii al al kala xidhiidho oo bimacnaa shay al wataay uu daba dhaco maxaa la samaynaya qaacidadaasu ina siinaya ya ficilkii amar ee sukuunka lagu bineeyey waa shardi u fiirsada ficilkii amar ee sukuunka lagu bineeyey ila isagaynu kasoo hadalnay haddii uu daba dhaco shay alwataa maxaa la samaynayaa xukunka abu haddana inoo sheegaya wuxuu yidhi wain talaahu alifun walaamu faksir waqul liyaqumi lqulaamu amarun gaarkume waa qaacido caama wey waynu arki doonaay wuxuu yidhi wain talaa hadday raacdo wain talaa haddii ay raacdo hu amarkii alifun alifi haddii ay raacdo walaamun iyo faksir kasri adigu waqul dhana liyaqum ha kaco algulaamu wiilku ha kaco dhe u fiirso sheekh wuxuu ku leeyahay ficilkii amar ee sukuunka lagu bineeyey haddii ay la xidhiidho oo ay raacdo alif iyo lam al buu ka wadaa haddii ay raacdo aakhirkii ficilka maxaa la samaynaya wuxuu ku yidhi aakhirka ficilka amar kasro saar sababtuna waa maxay firaaran min iltiqaa'i saakinayn laba saakin ama laba reebnin kulankood ayaa laga cararaya ayaa he laga cararaya tusaale waxaad tidhahdaa qulilxaqa wa qulilxaqa bicilcabda hadda u fiirso hadda qul saw ficilha mar may ahayn aakhirkiisi muna laamka ahayn wuu reeban yahay alxaqa maxaa u soo horeeya albaa usoo horeysa sooma ma hadda soo marnay eh, maxaynu soo marnay wa qaala qawmun inaha laamu faqad id alifu lwasli mataa tudraj saqa soo maynaan soo marin hadda alxaq waxaan ka horray marka lagu wasliyo ee lala xidhiidhiyo maxay noqonaysaa waqulil soo ma dhacayso hamsadii ila waa hamsatul wasliya maxaa dhacaya marka aakhirkii ficilka oo laamka oo reebmay iyo laamtii adaatu tacriifka laamtii laamu tacriifka ahaydoo iyadna reeban ila hamsadiiba hamsatu wasli noqote dee ku dhawaaq falaa yumkin an nutq inaad ku dhawaaqda ma suuragalba laa maya suuragal ma maadaama oo hadda ayna suuragal ahayn ilaa in akhirkii la xarakeeyo mooyaane dee kasre ku xarakee kasrena maxaad u dooratay wa aslu takhalusi min min min iltiqa'i saakiniin iyada ayaa asal u ah. marka qaacidada meesha soo joogsatay waa maxay ida ijtamaca xarfaani saakinaani saxiixaani ida ijtamaca xarfaani saakinaani saxiixaani wajaba kasrulwali qaacidadaasa meesha soo fadhiisatay haddii ay kulmaan laba xaraf labadiba waa wada saxiix labadiiba waa ay reeban yihiin ka hore in la kasriya ayaa waajib ah tan ficil amarun ha u adeegsana meel kasta waad la tegaysaa marka masle fahni ida ijtamaca xarfaani saakinaani saxiixaani wajaba kasrulwali masle fahni marka maxaad orani dee bicil cabde iska dhe iyo qulil xaqa iska dhe marab kasri waa waajib hadda laakiin u fiirso sheekhu muxuuna yidhi liyaqumi lghulaamu buyna yidhi soo ma liyaqumi lghulaamu buyna yidhi tusaalaha sheekhu uu keenay hayru mutaabiqin lima fi lmaqaam maqaamka aynu ka hadlaynay mu mutaabaqayn tusaalaha sheekhu keenay limaada waxaynu ka hadlaynay amru lmukhaatab ee kamaynaan hadlayn ficil mubaaric oo lala xidhiidhiye laamul amar kamaynaan hadlayn ilalyaquum waa ficil mubaaric oo laamul amar lala xidhiidhiye waxaynu ka sheekinayna ficil amar soo ma marka ha odhani waa tusaalihiisiiy waa min baab atanhiir waa tanhiir ee tamhiil maa shay shaygii lamida ayuu inoo keenay oo waa min baab tanhiir laa min baabi tamhiil tusaalihiisii ma ha odhan waa tusaalihiisii sax buu ku yahay qaacida ahaan laakin de ficla mar tusaalihiisii maa sooma intaa masla fahni markaa tusaale waa min baabi tandiire laa min baabi tamhiil shaygii aan ka warramayna ficilka amara ah, shay la mid ah xukun ahaan buu inoo keenay laakin tamhiil iyo tusaalihi ficilka amar maaha masla fahna intaana markaa tusaalahani muxuu ka haddii ay daba dhacdo shay dul-aadaadii haddii uu daba dhaco maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa maadaama oo alifulwasliguna ay dhacdo marka waxa ka horeeya loo wasiyo lala xidhiidhiyo iltiqaau saakinin meeshii uu ka dhalanayo oo u dhacaayo waxaa la samaynayaa ficilka amar aakhirkiisi ayaa la kasrinayaa ficil amar keliya gaarkuma ahe shay kastana waad u adeegsanaysaa qaacidadaasi maisla faanaynta intu waa shardiyadii talaa waa ficilu shardigii weeyi jumlada dambe ee alifna waa faacilkii oo way ku cadfantahay damiirka huda ku jiraana waa mafcuulkiio soo taqadumay faksirta fada sababta loo geliyay jumlada ayaa alabiya ah ismiyatun alabiyatun halkeenu ohan jirnay weeyi wa qul waa ficilkii amar faacilkiisi waa anta liyaqumi qulaam waa iska maquulu qowl weeye wuxuu yidhi wain tala haddii ay raacdo hu amarkii alifun alifi haddii ay raacdo walaamun iyo laami faksir kasri adigu waqul dhana liyaqum ha kaco algulaamu wiilku ha kaco markaa liyaqum laamku waa iska laamo amar baa la odhanayaa yaqumna waa ficil mdaari majzumu bilami amri calaamada jismadu de waa sukun muqadara manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bxarakati takhalusi min iltiqaai saakine sooma algulaamna waa faacilkiisii weeye jumlada ficiliyadiina fi maal maqulki maqul qowlta qusha maqul qowlkeedii weeye waa iska basiid xukunka ku jiraana u iska kooban yahay sooma wain talaa hadday raabahu amarkii alifun alif walaamun iyo laamin faksir kasri amarka akhirkiisa ad kasrinaysa waaad kasrinaysa waa amarkii akhirkiisa waqul dhana liyaqum ha kaco algulaamu wiilku ha kaco dhe ka soco halkana muxuu inoogu sheegay ya ficilka amar ee sukuunka lagu bineeyey hadii ay la xidhiidho aakirkiisa hadii la daba dhigo shaydul adaada xukunkiisa isnaankaasuu kaga warramay ficila mar keliya gaarkuma ahee laba saakin oo dhan oo kulmana oo saxiixana sidaasi ayaa loo gelaya wuxuu yidhi halkana wuxuu ku sheegayaa naadimku ficilka amar xukunka uu leeyahay ee mudaariciisii u muqtalka ahaa intaasuu halkana kaga warramaya wuxuu yidhi wain amarta min saca wa min hada faasqid alxarfa alakhiira abada taqulu ya zaydukdu fi ywmi laxad wascaa ila alkhayraati luqiita rashad wahaakada qawluka fir min marama faxdu calaa dalika fima stabhama wuxuu yidhi wain amarta haddii aad amarto min saca ay min mudaarici saca zayd baa socday mudaariciisa haddii aad wax ka amarto wa min hada ay wa min mudaarici hada waa ka laho waa jarmaaday mudaariciisa haddii aad wax ka amarto faasqidi rid adigu alxarfa xarafka rid xarafka alakhiiro ugu dambeeya abadan weligaaba rid taquulu waxaad odhanaysaa yaa zaydu zaydow uqdu jarmaad oo ka lah fii yowmi alaxadi maalinta axadda ka lah wasca u dheere oo u soco ilalkhayraati khayraadka iyo wanaagyaalka luqiita ilaahay idankii ha lagula kulmiyo alrashada hanuunka iyo salaaxa iyo sawaabka ha lagula kulmiye wahakada ay wakaainun kada madkuurkaa la soo sheegay oo kale ayuu ahaaday qawluka hadalkaaga firmi gan a tidhi masuuqan yahay irmigan mid laga dhalaaliyey min rama y min mudaarici rama ow min masderi rama rama masderkeeda faxdu uga qiyaas qaada buu ku naadimku calaa daalika madkuurkaa laguu soo sheegay fii ma ay fi ladi kii uga qiyaas qaado istabhama madmadow galay ay huwa maagu intana waa iska wuxuu ka warramayaa sheekhu raxima allahu oo uu leeyahay abyaadda waxa uu noqonayaa ficilkii amar ee laga keenay ficilka mudaaric ee muctalul aakhirka ah waa sida saca iyo kada iyo ramaaye xarafka u dambeeya un ka go xarafka u dambeeya xarfucillaha loo yaqaano un ka go isagana lagu binanaya oo waxaa la ohanaya mabniyun calaa xarfi kadaade hadduu wow yahay hadduu alif yahay haddii ay ya tahayba wuxuuna naayib ka noqonaya sukuunkii waxaana la baaqi yeelayaa xarakadii qabla alaakhirka ku sugnaan jirtay intaan la goynin ka hor si ay xarakadaasi ku tusiso maxduufka meesha ka go-an ma fahnay wuxuu ku tusaalay yasca de waa maadigii muxuu noqonayaa yascaa noqonaya soo sarfi baan ku baran doonaa saca yascaa noqonaya soo ma haddaba yascaa baan amar ka keenno muxuu noqonayaa marka isca buu noqon isca marka maxaan jaraynaa xarafkii xarfu cilaha ahaa ee alifta un daaqada ka saar isca ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarficilla wahiya alif walfatxatu qablahaa daalatun calayha fadxadan taalaanayna tusinaysa ad waa ficilkii maadi mudaariciisu muxuu noqonayaa ada ydu so ma mudaariciisu amarkiisu muxuu noqonaya marka uqdu maxaa go-an wow baa go-an damadan akhirka saaran baana ina tusinaysa inay waaw meesha ka maqan tahay wdamatu qablahaa daalatun calayha rama mudaariceegu waa maxay yarmi sarfigaynu ku arki doonaayo yarma maahe waa yarmi haye amarkeegi muxuu noqon irmi maxaa meesha ka maqan xarficilaa ka maqan xarficilaa maqanna maxayna tusinaya inay ya ahayd kasradan aakhirka saaran markaa isku soo duuduub ficilkan amar ee aad keenaysaa mudaariciisii haddii muctal ahaa amarkiiseead u gelaysaa waa masaladii ahaydeh wa taaratan yubna calaa xadfi xarficilla waxaynu samaynaynaa xarfuciliyuun baan daaqada ka saaraynaa xarfucillahaasi daaqada aynu ka saarnay ee maxduufka ah xarakadii ka horreysay intaan lageyn ka horna waynu ku baaqi yeelaynaa si ay xarakadani inoo tusiso maxduufka meesha ka go-an hadduu wow yahay damaa taalla hadday alif tahayna fatxaa taalla haddii yaa tahayna de kasra taalo inta horeynu usoo fahna mayna iska basidayn icraabkeeguna waa iska fudud yahay in amarta intu waa shardiyadii weeyi amarta waa ficlu shardigii weeyi taadu de waa faacilkii fa asqid buu jawaab shardigi noqonaya halkanaana ku fiican qaacidadii sheekhu markii hore aynu siiye ahayd wain talaahu alifun walaamu faksir waqulliya qumilghulaamu so inama oran halkanaa ku fiican fa asqid ilxarfa u fiirso fa asqid ilxarfa tanaa ficlu amara soo ma ya asqid mayna ficil amarayn waa ficil amar alxarfa mayna ah, duladaatmuna ka dambaynin wa kaa de watala hoos iyo waadga arkaya fa askid maxaa loo yidhi qaacidaood hadda haysataa wain talaa alifun walaa minun xifdi faksir waqul liyaqumi lulaam mayna iska basidayn wain amarta haddii aad amartid buu yidhi sheekhu min saca ay min mudaarici saca saca mudaariceega xaggeega haddii aad ka amartid wa min qadaai wa min mudaarici qadaa qadaa mudaariceega xaggeeda haddii aad ka amartid faasqid rid adigu alxarfa xaraf ka rid xarafka alakhiira ugu dambeeya abadan weligaaba rid ah, abadan waa darafo waxaynu ku tacalujinana skadaynu ku tacalujinana weliga amrid buu kuleeyahay ah, ficilka axwaashiisa o dhan ama ulaati ha noqdo ama rubaaci ama khumaasi ama sudaasi taqul waxaad odhanaysaa ya zaydu zaydow uqdu kalla fii ywmi axadi maalinta axada halkaa maxaynu ku haynaa iyadoo wawdii la riday soo ma wasca u dheera ila lkhayraati wanaagyaalka luqiita ilaahay idinkii ha lagula kulmiya arrashada hanuunka iyo sawaabke haye wascana waa maxay iyadoo aliftii la gooyey luqiita rashada jumlada waa iska ducaa'iyo weeye waa ficil maadoode muqayiru siiqaataad waa naay faacilkii arashadana waa mafcuulkii wey wahaakada waa khabar soo taqadumay haad waa xarfu tambiih sooma kaafa xarfu jaradaana waa smishaare waa khabar soo taqadumay waa mutacalaqiisu waa waajib alxadf wahakada ay wakain kada madkuurkaa la soo sheegay oo kale ayuu qawluka qawlkaaga iyo hadalkaaga firmi gan a ma'kuudan ama masuuqan xaalo ay tahay irmidan mid laga soo dhalaaliyey min rama min masderi ramade rama masderkeeda faxdu uga qiyaas qaada buu ku yidhi sheekhu calaa dalika madkuurkan aan kuu soo sheegay wuxuu kuu soo sheegay saddex ficil oo saddexda ficil uu yahay midi muctalulaakhiri bilwow midna uu yahay muctalulaakhiri bilyaa midna uu ku yahay muctalulaakhiri bilif soo ma markaas saddexdaa tusaale ee aan kuu sheegay wuxuu ku leeyahay afcaasha kale ee aanan kuu sheegine iyada la midka ah iyada uga qiyaas qaado waa wax laguu sheegay maankaaga la kaasho faxduu uga qiyaas qaado calaa dalika tusaalayaal fara badan buu soo sheegay madkuurnimaa loogu celinaya marka calaa dalika madkuurkaa la soo sheegay fii ay fi ladii kii dhexdiisa uga qiyaas qaado istabhama madmadow galay ay huwa maagu marka uxdu xada nacla binacli ayay dhahdeen xada nacla binacli kabtibuu kabtii ku qadray oo uga qiyaas qaatay waana min baabi cadaa weeyaan istabhamana istabhama shay waa idaa saara mubham marka uu mubham aan la garanahayn noqdo ayaa la dhadaa istabhama halkaasina sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu ku tilmaamay ficilkii amar marka lagu banaynayo xadfu xadfilcilla wlmru min khaafa khafi lciqaaba wmin ajaada ajid iljawaaba wain yakun amruka lilmu'anasi faqul laha khaafi rijaal cabasi sheekhu raxima llahu tacala kamuu waramin xaaladii saddexaad iyo xaaladii afraad laba xaaladood buu sheegin markii lagu binaniyo farxada muu sheegin dee kutubta oran kasoo barno waa marka nuunu tawkiidla la xidhiidhiyo muunan uu sheegin xaaladii kale ahayd iyaduna inkastoo beydka dambe uu kaga warrami doono yalmaanasa almukhaataba haddii ay la xidhiidho iyo haddii ay la xidhiidho alifuthnain iyo waawljamaca beydkaa dambe aan udibdhigana wuxuu yidhi halkana wuxuu ku ishaarayaa ficilka amar ee laga soo qaatay ficilka mudaaric ee ajwafka ah see loola dhaqmaya ajwafaa dul bayna soo gala soo maaratiin ajwafku muxuu ah habeenkii dhid baan sarfigii ku qaadanay ajwaf maxaa la idhahdaa maa kaana caynuhu xarfa cilla soo ma waa waxaa caynta xarfa cilla ka fadhiya ajwafa la idhahda ajwaf waa kii caloolaysnaa wey kii caloosha ka bukay wey markaa ficilka mudaaric ee ajwafka amarka laga keena see loo odhanaya funuuntii isku wada xidxidhan tahay wuxuu yidhi walamru amarkii min khaafa ay min mudaarici khaafa khaafa mudaariceega xaggeeda xaalada ka ahaaday khafil ciqaaba weeye waa khabarkii khafil ciqaaba ciqaabta ka cabsa weeye alifku alif idlaal ciqaaba wa min ajaaday wa min mudaarici ajaada wuu wanaajiyey mudaariceeda xaggeeda xaalada ka ahaadayna ajid wanaaji weeye adigu aljawaaba jawaabta wanaaji alif idlaaq wa in yakun amruka lilmu'anasi faqul lahaa khaafi rijaal alcabasi wuxuu leeyahay amarka haddii aad ka keentid oo amarkan meesha yaalla haddii asalkiisii hore uu ka ahaa dee ficil mudaaric oo muctalulcayn ah hee khafil ciqaaba dhe ya iyo ajidil jawaaba dhe muxuu ka wadaa marka waniga inii sheega ku yidhi siiqada ficilka amar haddee laga soo qaatay ficil mudaaric oo ajwaf ah oo caynta xarfucilla ay ka fadhido kelmadda caynta ya caynulkelima hadda waan fahmayna sooma faaulkelimi iyo caynulkelimi iyo laamulkelimi iyo isilaaxaadkaasay dhigtaa nimanka sarfiyiintu cayntii kelmadda waa xarafka bartanka ku jira ayaa daaqada laga saaraya taasaa la xadfaya sababta loo xadfayaina maxay tahay waxa loo xadfayaa limulaaqaatihi saakinan saakin bay la kulantay waynu fahansiin doonaa saakinkaasi waa maxay waa aakhirkii ficilka tusaale khaafo soo qabso khaafo mubaariciisu saw yakhaafu ma khaafaad doonaysaa ficilkaa iyo khaafuf baad inaad amar keentid maxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa de waa saxiixulaakhir soo ma mina saxi ma muctalaakhir ba ma waa saxiixulaakhir saxiixulaakhir ficilka amar addunyana maxaa la samayn jiray dee sukuun baa lagu binayn jiray soo ma culimo intayn la hore inu soo marnay haddaba u fiirso yakhaafu baad doonaysaa inaad ka keentid amar maxaad samaynaysaa marka khaaf bay noqon khaaf marka ay noqoto alifkani wuu reeban yahay waa cayntaynu u soconne ficilka aakhirkiisii oo fa'diina way reeban tahay meesha maxaa ka dhashay laba reebnin baa kulmay de cayntii oo reeban iyo laamkii ficilka horeekon haddaan si kale inugu dhigana dee sadaa uqaata sada laam inkastoo faanide iyo laamta ficilka ama aakhirkii ficilka horeekon maadaama intiqaaw saakineen u dhacay caynta ayaynu daaqada ka saarana waynu goynayna maxaynaynu odhananaa af baynu odhanana de marka af markaa khafda ayaruna iskama qaacida halkana imanaysa laba saakin hadday kulmaanay saxiix iyo s wada iskama marin ya halkana waa iyagii laba saakin baa kulmay labadii saakin midba xarfu cila ida ijtamaca xarfaani sakinaani ya sakinaani muctalon wa صaxiixun wajaba xadfu xarfi lmuctali wajaba xadfu xarfi lcila ida اjtamaca xarfaani saakinaani muctalun wa صaxiixun wajaba xadfu xarfi lcila haddii ay kulmaan laba xaraf oo reeban midkood uu yahay xarfu cilo midkoodna yahay xarfu saxiix maxaan samaynaynaa dee xarfu cila daaqada ka saar hadda mid kee buka khaaf kee buka de alifkabka de alifkii daagada ka saar maxay noqon af maynas ka basiida intaasina biirka inta ku sheegna basiid ma ajidna waa la mid ajaada saw ma mudaariciisi waa maxay ajaada mudaariceegu waa maxay weli maynaan dhigane yujiidu weeyaan aqaama yuqiimu ajaada yujiidu sarfigan ku baran doona qaabka loo mudaaraceeye la waa ajaade maxaa la samaynaya yujiid baa doonaysaa inaad muda inaad ka keentid amar maxaad odhanaysaa marka ajiid bay noqonaysaa de ajiid maxaa ka dhalshay meesha iltiqaau saakinayn aakirkii ficilka oo reeban iyo yadaasi oo reeban maxaan samaynaynaa xarfu cillaha meesha dhexda ku jira cayntaa daaqada ka saar maxaynu odhananaa ajid baan odhanana ajid baynu odhanana hadda mayna iska basideen aad buu fuduya soo ma markaa hore wuxuu kaga warramay ficilka amar ee meesha yaala mudaariciisi haddii muctalul cayn ahaa waxaa la samaynayaa caynta bartanka fadhida waa caynta de caynta waa looga jeedaay ayaa la goynaya sababta loo goynayaana waxay tahay limulaaqaati saakinan xarfu saakin buu la kulmay oo ah laamta ficilka ama akhirka ficilka laam haddaydaan fahmayn akhirka ficilka war ma isla fahnay inta kuma jira marka wlmru amarkii ma'kuudan xaalow yahay mid laga soo qaatay min khaafe min mudaarici khaafa khaafa mudaariceega af ka cabso weeyo alciqaab ciqaab khafil ciqaaba lafta iltiqaa saakiniin baa loo kasriyay waana saa ula socoti wa min ajaada wa min ajaada wa min mudaarici ajaada wanaag buu sameeyey mudaariceega xaggeeda xaaladu yahay mid laga soo qaatayna baydkaa wuxuu kaga warramayna ma fahni waxaan ugu noqono muu leeyahay ka soco yakun amruka lilmu'anasi faqul lahaa kaafi rijaal alcabasi wain yakun haddii yahay amruka amarkaagu haddii uu yahay lilmu'anasi ay mustaqiran lilmu'anasi ay lilmu'anasati mid dhadig mid u sugnaaday faqul dhe lahaa mu'anasada khaafii rijaal alcabasi saa dhe ya halkan muxuu kaga warramaya fahan halkan sheekhu raximah taala wuxuu kaga warramaya eeg ficilkii amar hadday nuunu nuswo lala xidhiya saasoo kale unba ugu ayaana moogta khafna baad odhanaysaa iyo bicna iyo qulna iyo ajidna iyo saasaad odhanaysaa ajidna madbacaan soo naxwaad baa kumida mari jirin waayahay halkan wuxuu ku leeyahay haddee ficilkii amar faacil looga dhigo oo lala xidhiidhiyo damiir lmu'anasa almukhaataba ila gabadh baa lala hadlayaa hee aakhirkii la xadfi maayo aakhirkii he la xadfi maayo limaada liintifaa'i alcilla ciladii markii hore meesha taalaan hadda joogin ciladu maxay ahayd iltiqasaakinin ba d iltiqasaakinin ba hadda iltiqasaakinin ma jira de khaafima iltiqasaakinin ba ku jira sababtii marka hore aynu uxadfaynay khaaf iltiqasaakinin ba sooma oo aakhirka ficilkaa reebmayey hadda aakhirkii ficilku maba reebmayaba ma reebmayo maxaa la xarakaynaya xarakaba munaasaba yadan de ka dambaysa ya manas almuhaaaba somayslamana fahmin marka ciladii maadaama oo ay anfowday ciladii ahayd iltiqasaakinayn la jari maayo ee maxaa la samaynayaa sideediiba caynta u taagnaanaysaa ee saa ufaham bu kuleeyahy haddee waawi jamaaco lala xidhiidhiyana lamid khaafa baad odhanaysaa haddee lala xidhiidhiyo alifutne waxaan ujeeda alifutne khaafa baad odhanaysaa haddee waawi jamaaco lala xidhiidhiyan maxad odhanaysaa khaafu baad odhanaysaa marka hadda waad fahantay mayla tahay hadda e waad fahamteen waa iska basiid wuxuu yidhi wain yakun haddii uu yahay markaa beydka hadda maxaynu nidhi wuxuu kaga warramayaa ficilkii amar haddii loo tiiriyo alif uthnain ama ya lmuanatha almukhaaaba oo uu noo soo qabtayba ama waaw ljamaaca cayntii ficilka la goyn maayo sababta aan loo goynayna ciladii baa meesha ka baxday ahayd iltiqaau saakiniinka wain yakun hadii uu yahay intu waa shardiyadii maogtahay amruka waa ismigeedii lilmuanathi jaariya majruurkaas khabarkeegi faqol waa jawaab shardigii wain yakun haddii uu yahay amruka amarkaagu lilmuanathi ay mustaqiran mid u sugnaaday lilmuanathi ay lilmuanathati faqul dha adigu lahaa mu'anasada khaafi gabadh yahay ka cabso rijaalcabad ka cabso rijaalcabasi waa min baabi idaafati mawsuufi ila ifa min baabi idaafati mawsuufi ila asifa riwaayadaha qaarkood waxay weriyaan khaafi rijaalcubai cubai cubas haddee laydhaa waa jamcu caabis sida raakicba rukkac loogu jamciyo saajidna sujad loogu jamciyo marka macnihii muxuu noqon khaafi ka cabso arijaala ragga ka cabso ragga alcubasa ciyaarta u waa jamc ilayn macno kale way noqon kartaa in sideedaa lagu daayo oo cabadka lagu daayo lakin haddii sidaa lagu daayo waxay noqonaysaa min tacbiir اlmasderi wa iraadat ismi اlfaacili macnihina muxuu noqon khaafi ka cabso arijaala ragga ka cabso ragga alcaabihiina ciyaaraya qaarkoodna waxay ba mayna cibaarada lafteeduba qalbi ku jira dabagedi baa ku jira oo cabase rijaali bu asarka horaaba oo macnuhu muxuu noqon khaafi ka cabso cabase rijaali ragga ciyaartooda ka cabso intaa qowlba way mara saddexdaa qowlba ugu mashhuursan aqwaal kalena waa ay jiraan wain yakun haddii uu yahay amruka amarkaagu mustaqiran mid usugnaada sugnaada lilmu'anasi mid dhadig faqul waxaad tidhahdaa laha mu'anasada khaafii gabadhi ay ka abso rijaalo cabasi ay arijaala ragga ka abso ragga alcaabisiina ciyaaraya halkaana waxaanu kaga baxnay ficilki amar iyo axwaashiisii ficilka mudaaric in alla halkaasaan habeen damba ka qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka watuubu ilayk